bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd halkii inoogu dambeysay waxay ahayd iyadoo ay isku hor fadhiyeen muslimiinta iyo gaalabu eriyadii maka ama xudaybiye la odhan jiray hashiina nebiga ka fadhiisatay calayhi salaatu wasalaam marka ilaahayna kala hakiyey weerarkii ay ku soo qaadeen asxaabta nimankii gaaladaha ay kusoo qaadeenna ilaahay baa hakiyo gacmahooda ayay qabteen marka wuxuu ihi kay laa tuntahak xurumaat lbeyt si aan xurmada beyt meel loogaga dhaceen aladi araada allahu an yakuna xaraman aamina beytkan ilaahay wuxuu la doonaya xaram aamina inuu noqdo ilahay baa ilaaliyay o yuwadidu udubada waxay u aasayaan almuslimuuna muslimiintu min jamiici alaqdaar iyagoo jihooyinka o dhan isaga yimi waxay u qotominayaan dacaa'ima ukuwatihim walaaltinimadoodu qodimada ay leedahay bay fiihi xarabka ku aasayaan yuwadid tawdiidku waxa weeye rakibidda ama didbidda dacaa'imtuna waa tirarkiiyo qotominta marka dacaa'im alukhuwa walaaltinimadu asaaska iyo udubada ay leedahay ayay u qotominayeen muslimiintu u qotominayeen marka saasaa ilahay ula dooray uma amarahum calayhi salaatu wasalaam binuzuuli aqsa alxudaybiya wuxuu faray dadku inay degaan xudaybiya halka u dambaysa aqsa halka u dambaysa halka u dambaysa hala dega وهناك جاء بدayl بن ورقاء الkخuزاaعي رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم halkaasuu ugu yimi nebiga ninkii budayl lo odhan jiray oo reer bani kusaaca ah min qurayشh isagoo qurayشh ka socda yasأل can sababi majiءi المسlimiin muslimiinta waxaa halkan keenay ayuu weydiinaya qurayشh buui balamaa soo waraysan anigoo reer kusaaca ah soo waraysanaya mxamede bal idinku cagta noo dhiga faahbarahu calayhi salaatu wasalaam bimaqsidi dee wuxuu sharax ka siiyey wuxuu u iyo inaanu dagaal u cumro u socdo halka wuxuu u xaramka ay tay inuu ku cumraysto ku cibaadayso ase aanu dagaal u socon rajaca budaylu ilaa qurayshi waahbarahum bidalik markuu budayl ninkii la odhan jiray reer khusaace ku noqday quraysh warkiina u sheeg ui maxamed wuxuu socdaa cumro lam yatiquu bihi kumay kalsoonaan ugamay qaadan liannahu min khusaaca dee ninkani waa reer bani khusaace quraysh maaha almuwaaliyati lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam muwaaliya macnaha xidhiidh bay la lahaayeen iyo xabad joojin iyo heshiis qabiilada nebiga kamaa kaanat liajdaadi sidii awowyaashii nebigabaa heshiis u ahaan jireen ayay xabad joojin bay lahaayeen talaatijad buu nebigu ka lahaa calayhi salaatu wasalaam ninkii bay ku gacansaydheenoo wa qaaluu waxay idhahdeen ayuriidu maxamedun an yadkula calayna fii junuudihi muctamiran tasmacu alcarabu anahu qad dakala calayna canwa maxamed ba wuxuu la soo gelayaa colkiisa isagoo cumraysanaya soo carabi maqli mayso in xoogna lagu qabsaday fadeexad baanu ka cabsanayna ayadkulu ayuriidu muxamed muxamed ma wuxuu doonayaa an yadkula calayna inuu noo soo galo oo maka uu iska soo galo fii junuudihi isagoo colkiisa wata muctamiran cumraysanaya tasmacu way maqli alcarab nimanka la idhaahdaa annahu dakala calayna inuu nebigu maka noogu soo galay canwatan ay qahran wa quwatan xoog ilaa shaydaanku had iyo jeer qabaa'ilka waxyaabaha uu ku dagaalgeliyu ku laayo ayay ka mid tahay dhegxumo iyo dheg iyo sharaf iyo waxayn eh, jin iyo jaan iyo beliyo baas waxaasuu ku geliyaa iyo istusnimo asumcatu wariyaa wa baynaa wa baynanaa wa baynahum annaga iyo maxamed waxaa noo dhexeeya min alxarbi dagaalka xaggiisa marka la eego maa baynana waxa noo dhexeeya anagiyo maxamed waxa noo dhexeeyana waa la yaqaanaa suuragal maha ama cumro ha u socdo ama ayra dagaalba ha u ma soo gelayo wallaahi laa kaana haada abada arrintaasi dhici mayso wa minaa caynun tadruf aw tadrif iyada oo ili ayna inta ili naga liiqsanayso wa mina caynun tadrif inta ilibiriqdaa hayse eenu sii noolaha naftu nagu jirto wey inta madax iyagu saan leey kaasi soo geli maayo halkaasi bay ku deerifeeyeen ninkan iyo wasaabadiisi iyo ergadiisi uma arsaluu xulays ibnu calqama sayid alxaabiish ninka xulays la idhaahday direen sayid alxaabiish gaashaanbuurta ayuu madax ka ahaa wahum xulafaau quraysh nimanka reer quraysh la idhaahdo ayay xulafo lahaayeen axaabiishtu waa gaashaambuur jaabajaabi iyo jacbu qabaa'il ahaa oo quraysh ay isbahaysteen baa jiray oo yaryar ahaa qabaa'ilkii yaryaraabuu ninkani madax ka ahaa xulays lo odhan jiray falama ra'aahu calayhi salaatu wasalaam kolkuu ninka nebigu arkay qaala wuxuu ihi haada min qowmin ninkani qabiilu ka yimi yucadimuuna alhadya hadyiga xaramka lagu wado ayay weyneeyaan ibcatuuhu fii wajhi bal hadda hadyigan ku kiciya xataa yaraahu jeer u arko si u arko hadyigan bal hadda hadyiga kiciya isagoo wada calaamad fa facaluu way sameeyeen wastaqbalahu nnaas dadkuna ninkii way soo qaabileen yulabuuna iyagoo talbiyeysanayao labayk allahuma labayk ayay odhanayaan marka hadigiina waa lasoo kiciyey geelii waa lasoo dareeriyey dadkiina talbiyay wadaan falamaa ra'aa daalika xulays ninkii xulays loodhan jiray qorayshi soo dirtee laydhi soo indhaindhee ee xaqiiqa raadintaa markuu taa arkay rajaca waqaala intuu dib u noqday buu qoraysh ku yidhi subxaana allah maa yenbaqii lihaaulaa'i kuwa uma habboona an yusadduu in laga hor joogsado wallaahi kuwan ma habboona in la hor joogsado raggaan arkay geela wada iyo hadyiga cibaadada u socda ceeb wey in la hor joogsada ka yaab wuu soo jibooday markaasaa wuxuu raaciyey ataxuju lakmun wajudaamun waxumayrun ma saddexdaa qabiilaa xajaya buui lakhmi iyo judaan iyo xumayr waa gaashaabuurtu madaxda ka yihi jaaba jaabaha uu madaxda ka yahay weeye kuwaas ma kuwaasa xajka soo xaji doona buui wayumnacu can ilbeyti ibnu cabdilmudalib qoladii gacan kuhaynta kacbada lahayd reer bani cabdilmudalibe nebigu ka tirsanaana waa loo diidi miyaa waryaa annagii asal nimankii asalka u ahaana waa loo diidayaa meesha iyo deegaankiiyo gacan ku hayntii jacburka iyaga meelahan laga soo waaridayna waanu ku xaji doonaa miyaa oo waa maxay madaxa minjaha loo rogay isagii oo isxukumayba halakad quraysh wallahi inay quraysh halaagsami warabbi alkacba warabbi lbeyt ilaaha kacbada le ku dhaartae haddii ehelkiisii kacbada loo diido inay tani isla halaagsami doonto wamaa kaanuu awliyaaa in awliyaauhu ila lmuttaquun ilaahay baa wuxuu ihi nimankaa meesha joog joogaa uma aha ehel kacbada dadka ilaahay ka cabsanaya mu'miniintaabaa ehel u ah waay ina alqawma aatow muctamiriin waar nimankan meesha maraya way yimaadeen iyagoo cumraysanaya dee dagaal uma iman warbixintiibu soo gudbiyey falamaa samicat qurayshu minhu daani markay quraysh hadalkan ka maqasho iyo inuu qiiraysan yahay qaaluu la waxay ku yidhaahdeen ijlis inamaa anta acraab laa cilma laka bilmakaayib ijlis iska fadhiiso bay dhaahdeen iska fadhiiso inamaa anta acraabiyu reerbiyi baad laa cilma laka aqoon uma lihid bilmakaayidi kaartooyinka kaartooyinka maxamed aqoon uma ee xabad reer miyaa tahay iska fadhiisa bay dhaahdeen iska fadhiisa way fulgareeyeeno waa sida qabaa'ilka iyo isla weynaanta iyo kibirka ay leeyihiin wey jaahiliyaddu ninkan isagaa way xaqileen dabeedna layr yarun bay ku shideen oo halkaa ka fadhiisa bay dhaahdeen makaayiddu waa shirqoolka ma taqaanid isagiina waa xanaaqay markaasaa dabeed dadkii uu gooni u goostay markaasuu idinku dagaal gala haddabana laguma hadleeye uma arsaluu curwata bna mascuudin athaqafi ninka magacaa leh oo madaxweyn madaxyaweyntii gaalada ka mid ahaa ayay soo direen sayidu ahli daa'if reer daa'if buu madaxdoodii ahaa fatawajaha ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama waqaal intuu nebiga xaggiisa u kacay buuri yaa muxamed reer maxamedo markaa isagu waa kuwa quraysh kuwooda mitidkaa wey wuxuu uhi qad jamacta awbaasha annaas waar dadkii jacburka ahabaad soo ururisay wuxuunay la mid tahay si aynu xaggaa hore kusoo marayna axaabiish iyo awbaash macnaa alakhlaaqu min annaas dad la isku soo ururiyey innagaa diyamyamiya qadaadweyn noo soo ururisay wuuli uma ji'ta ilaa ahlika wa wacashiiratik markaasaad ehelkaagii iyo tolkaagii kusoo duushay litafudahaa si aad ugu burburiso tolkaa bihim iyaga war dad badan baad isku soo darsatay waxba lacagaa kusoo kaxaysatay colaala ciddaad kusoo duushayna waa ehelkaaga iyo tolkaa waxaanaad doonaysaa inaad burburiso wuxuu isleeyahay miskiinkani qabyaalad ku istaad nebiga furihii lagu siraadi jiray ama lagu daari jiray dadka ducafaaul iimaanka ah ayuu sidhi wuu ku naxaya war raggaad soo dushayso reerkiini maaha iyo tolkaa maxaad ugu jebinaysaa buui waxaanaad goose ee jacburka ah innahaa quraysh harwa raggan meesha maraya waa quraysh bui kaa ninkii baa odhanaya qad kharajat way soo baxday makay reer quraysheed ka soo baxeen maxamedow tucaahid ullaha ilaahay waxay kula ballameen anlaa tadkulahaa calayhim inaanad baka ugu soo gelin canwatan abadan weligaaba inaanad xoog ugu soo gelin xoog iyo ikhtiyaar inaanad ugu soo gelin taa way ballan bay ku qaadeen ha ku daalin waaymu llah ilahay baan ku dhaartay waa dhaarun lakaanii bihaaulaai waaba anigoo kuwan arkaya kula socda qad inkashafuu canka iyagoo kaa yaacay wallaahi sawir baan arkayaa buuhi maxamedow waxalla waxaa kula socdee jacburka ahay iyagoo kaa firdhabay fa naala minhu abubakrin abubakar baa wax gaadhsiiyey ninkii macnaha naylku qowl iyo ficilba u noolaaye omsus badra laata ayuu yihi sanam yaashaadii xumxumaa waxaa ku samee oo macnaha u caayay wa qaala wuxuu abubakar yidhi naxnu nankashifu canh warma annaga ayaa ka yaacayna nebiga sanamyaashaadii xumxumaa waxaa ku sameeyay way xag allaha ku halaageen hadalkaasu ku dhuftay ninkaa ah. markaasuu yihi kaa ila hadlayaana muxuu ahaa asaale waa ibnu abi qaxaaf markaasuu yihi waan kuu jawaabi lahaa laakiin beri hore ayaad gacan igu lahayd oonan ka abaal marin gar horaad waxii tartay waxtarkaana kaamaan abaalinin markaa midhkaa waan u dul qaadanaya isagoo kardeeqsi buu ahaa wa kaana curwatu yatakalam ninkan gaalkii nebiga wuu la hadlayay markii halkaa la isku hor fadhiyo duleedka maka wa huwa yamusu waxaanu salaaxayey macnaa taabanayay lixyata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga garhkiisa nebigu dee wuxuu arkaya inaanu kani waxba ka guraynino markaa kolba intuu nebiga kusoo soo dhowaado ayuu yaro muslaxdaa dabeetana gal ku qabtaa maxamed adeer naga dhib buu leeyahy fa kaana almuqiiratu bnu shucba saxaabigaa dhallinyaradaee magacaa la odhan jiray waxau ahaa oo dee isaga qudhiisu xudaybiyadan ka horuun wakti dhow islaamay yaqracu yadahu gacantiisa ayuu ku dhufanayay seefta daabkeeda idaa araada dalika markuu doono garhka nebiga inuu taabto ayuu seef isna uu bari buu nebiga u ahaayo seef buu la dul taagnaa markaa kolkuu ninkani garhka nebiga kusoo fiiqo gacantii ayuu seefta daabkeeda kaga karhsiiyaa suaa gacanta nijaasaysan ka daa gaalow nebiga war gacantaada xunka a ah ka daa baanu ku nidhi intuu garhkaga siiyo waaya kolba mid buu kor u eega kolba mid hadal ku tuuray ayuu saa u eega uma rajaca curwatu ninkii curwa uu iska noqday quraysh buu ku laabtay waqad ra'aa wuxuu arkay maa yasnacu birasuuli asxaabu nebiga waxay asxaabtiisa ku samaynayaan oo waxaan soo socdaa kalsoonida badan iyo kalgacalka ay u qabaan iyo ka amar qaadashada iyo difaaca iyo barakaysiga intaasu ku arkay wuxuu ku arkay laa yatawada'u wuduan markastuu nebigu weyse weysaysto ilaa kaaduu waxay u dhowaanayeen yaqtatiluuna calayhi inay ku dagaalamaan yatamasaxuuna bihi weysadaasay isku masaxayaan biyahan markuu ku weysaysto ee jidhkiisa shariifkaa ah ka daadanaya ayaan dhibiciba dhulka u dhacayninba gacmaha iyo weelkiibaa lahoos dhiganayaao jidhkaa la marinaya ilaa waa weyse jirkii nebiga soo wa idaa takalamuu marka ay hadlaan khaacuu aswaatahum codkooda khafaduu aswaatahum codkooda hoos bay udhigayaan cindahu nebiga agtiisa laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy baa lay markaas halkay nebiga waxu sheegayaana si adab leh oo codkooda hoos udhigayaan bay ula hadlayaan taasina waa arrin labaad walaa yuxiduuna annadara ilayh eegmadana kuma yuubayn oo indho buuxa kumay eegaynine indhaha way ka yara foororinaya iyagoo ka haybadaysanaya marka intaasu dee waa nin weyne sahan kalena uu ahaayo bal sida raggan amar qaadashadoodi iyo isku duubnaantoodi iyo mooralkoodu uu yahay intaana wuu sahaminaya wadahadalna wuu kula jiray labada dhanba wuu isku waday ba saas buu ahaa fa qaala markaa wuxuu yidhi markii uu quraysh u tegey isagoo xaaladda u sawiraya wallaahi yaa macshara quraysh reer qurayshow ji'tu kisraa fii mulki kisraan u tegey isagoo madaxtinimadiisii ku sugan oo kursigiisa ku fadhiya wa qaysara fii cadamati ninka qaysar la idhaahdo isagana waan u tegay isagoo madaxtooyadiisa jooga kisra waxa weeye dawladdii buu ka madax yahay reer bariga oo dee berigaa dhul ballaaran ka talinaysa inta imika la idhaahdo ciraaq iyo iiraan bakistan afghanistan iyo dhowr iyo toban dowladood oo jumhuuriyadaha ruushka qeybtooda koonfurta ah ilaa dhowr iyo labaatan dawladood in imika ah ayaa la isku odhan jiray furus qaybtan kale kan qaysarkuna dee waxa uu ka talinaya inta ay u sokeynaysa shaam shaam inta iminka la isku dhacdo ayaa u sokeysay laakiin iyo dee yurub wixii ka shaceey waraggaasaan anigu u tegay buuri dowladaha waaweynka madaxda ah famaa ra'aytu malikan fii qawmi nin boqorahoo tolkii la jooga maan arag mithlu muxamadin fii asxaabi sida uu maxamed ku yahay asxaabtiisa sida uu maxamed ku dhex yahay asxaabtiisaee loo jecelyahay walle nin boqorahoo raggiisu u jecelyay in aanal arag walaqad ra'aytu qawman qolaan arkay buuri laa yuslimuunahu nebiga aan u dhiibaynin lishayin cidnaba abaddan weligeed ninkaan arkay qoladaan arkay ku meernaayeen laa yuslimuunahu aslama yuslimu waa dhiibitaanka lishayna bas lishayn macnaha lishasin baa maahan waa lishayn bahal iyo dad iyo cadow cidnaba loo mari maayo ninka ah cid alla cid u maraysa ma jiro macnaheedu waxa weeye dadkan nebigu calayhi salaatu wasalaam jirhkooda ma qabanina qalbigoodu qabtay iimaan baanu ku qabtay iyo islaamnimo iyo ixsaan ragna walaaltinimada oo aada u muujiso iyo cadaaladunbaa kugu xidhi karta laakiin waxa jawrka la idhaahda iyo masaalixda adduunyadu dadka way sii kala didiyaanoo way kala firdhiyaan way kala firdhiyaan fabima raxmati min allahi linta lahu walow kunta fada kaliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis ilaahay uu qalbigaaga dhigay bay kugu kugu soo hiloobeen oo ay kugu soo ururayaan haddaad tahay mid qallabsan oo kakan waa lagaa kala yaaci lahaa marka saasuu ahaa qofka oo qalbigiisa la qabto ayaa ka roon iyadoo jidhkiisa la qabto marka ninkii taluu raaciyey markuu xaaladii usawiray wuxuu ihi fanduruu ra'yaku war arrintiina ka fiirsada gebgeblayntaniya waanu la dagaalamaynaa ayaar ka fiirsada fainahu carada calaykum rushdan hanuun buu idiin bandhiga faqbaluu maa carada calaykum wuxuu idiin bandhiga ka aqbala kii gaalka ahabaaba noocan leh hanuunkaasi ama kii guud ha ahaado ama kan xaaladda maanta laga dabaalanaya ha ahaado war waan cumraysanaya idaaye war waa arin wanaagsanadaaye ninkani caynkaasuu yidhiye ninkii wuxuu ku yihi quraysh isagoo ka mid ahaa fa inii lakum naasix war waan idinla talinaya waan idinla talinaya taladeeda qaata qurayshay maca anii akhaafu anigoo weliba ka warwarsan allaa tansuruu calayh inaydaan aw allaa tunsaruu calayhi inaydaan ka adkaanayn inaydaan ka xoog roonaanayninna waan ka warwarsanahay inaad ka adkaataana lagama yaaba ee taladayda qaata wuxuu isu raaciyey dayrada iyo taladii iyo xaqiiqadii wixiiba uu sheegay faqaalat qurayshun ba waxay tihi laa tatakalamu bi haada aw laa tatakalam bi haada ha hanagula hadlin adeer iska dhaaf bay yidhaahdeen waxa aad ku hadlayso walaa narudhu walaakin narudhu waanu celinaynaa moxamed caamana sanadka iyagan sanadkan dib buu unoqonaya wayarjicu ilaa qaabil sanadka soo socdana wuu soo noqonaya macnaha waa ismuujin iyo annagaa halkan joogna inuu sanadkan loo diido kal dambena uu yimaado waxa keliyahe ku jiraa waxa weeye ogolaanshaha iyagu ku soo gala iskamuu soo gelin macnaha ikhtiyaarkiisa kumuu soo gelin oo waataanu celinay laakiin ogolaanshaha iyaga ayuu ku yimi inta udhaxaysa ummadda loo cadibayo loo dhibaya cadaawadda ka sako waa taa wey wayarjicu ilaa qaadi sanadka soo socduu iman kaana halkaasay ku deerisheeyeen uma ina arasuula ikhtaara cuثmaana bna cafaan nebigu wuxuu diray uu doortay cuثmaan rasuula min cindi isaga oo xaggiisa ka diray ilaa qurayshin buu u diray xataa yuclimahum si u ogeysiiyo maqshida ujeeddadiisa ujeeddadiisa si u ogeysiiyo marka hore wuxuu la hadlay cumar markaasuu uhi cumarow nimanka usoo waran xaqiiqada dee cumarna ra'yigiisii buu dhiibtay nimankan waad garanaysaa buuri sidaan ku ahaa markaynu maka joogno markii aynu madiine tagnayna dee kii naga soo maraba dee cirbahan goynayay buui oo qowl iyo ficil naxariisba igama tegin geedkii tolka iyaga ahaana meeshii ima joogo tolkii xumaaye lagu dhex warwareegi jiray ee aan kaga yar gaashaaman lahaana ma joogo nimankaasi way igu dhagaroobaya haddaan meesha saa ugu tago anigoo keliya macnaha wuxuu diidaya inay cisiga ka qaadaan waxna uu soo kordhin waayo waxaan se kuu sheegayaa ninkan cusmaan la idhaahdo ayaa qaraabadiisii ay joogtaa iyo xigtadiisi rag itaalkulana waayi cusmaan baa iga habboone ka war waa fikrad saxa ah buuri cusmaan buu yeedho wuxuu uhi maqsidkaygii hadafka usheegnaa ciddaa doonto aad u kaasho isfarsameeyo baloraboo fariinta gaarsii fatawajaha cusmaan wuu jahaystay watawajaha macahu casharatu toban nin oo kalaa raacay tobankaasoo istaadanu rasuula sala allahu calayhi wasalam nabiga fasax bay weydiisay fii ziyaarati aqaaribihim qaar ay isxigaan bay soo booqanayeen cusmaan tobaneeyaa ka faa'iideeyey socodkiisii oo waxay idhaahdeen dee annana warkun baanu la geyn doonnaaye waanaan uusii weheryeeli qaar meeshaa naga joog joogay oo maati ahaana aan soo bariidin ilaan xagga dagaalkay udhici kartaabe wa amara calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu faray cufmaana cismaa wuxuu amar ku siiyey an yatiya almustadcafiina min almuminiina bimaka mustadcafiinta la tamar daraysta ee maka jooga ee muminiintaa ah inuu u anaa gaalada warka gaarsii mustadcafiinteena muminiintii halkaa joogana ee soo hijroon kari waayo masaakiinta ana u tag waxa ugu bushaaraynayaa cumaan biqurbi lfatxi maka furitaankeedi inuu soo dhowiy in badan bay sabreene maka waa la xorayn bu u bushaaree ragga wa ana allaha mudhirun diinahu ilaahayna diintiisa u muujinaya u sheeg waar fariintanna waad geyn oo gaaladaad u geyn dee dadka islaamka ee meesha naga joogana bushaare gaadhsiin oo waxaad u sheegtaa in diintani kor noqotay makino daarulislaam noqon doonto fadakala cusmaanu makata cusmaan makuu galay fii jawaari abaan ibnu saciid alamawi ninkaa jiwaarkii jiwaarku waxa weeyaan magan isagoo magan u ah abaa saciid alnaw abaa waxa weeye aban ibnu saciid almawi waa saciid ibn caas alqurash almawi maalintii khaybar buu islaamay goobjoogna halkaa waa ka noqday nebiguna wuu dhintay isagoo baxrayn ka madaxa macnaha sanadaa sanadii kai ku xigtay buu islaamay ee toddobaad markii laga noqday xudaybiyadan isagoo madaxana nebigu waa dhintay oo arrimaha lagu aamino marka cusmaan kolkii uu maka galayba kaa gurigiisu ku baarkin gareeyuu tegey kadibna ninkaa isaga ahi u ilaaliyey jiwaar buu u jiwaar olaq faballaqa maa xamala wixii uu soo xambaarsanaa ee fariin ahaa ilaan dhambaarwadu ahaae wuu gaadhsiiyey quraysh cusmaan way u jawaabeenoo faqaaluu waxay idhaahdeen ina muxamadan laa yadkuluhaa calaynaa canwatan abadan muxamed qasab weligeeya noogu soo geli maayo halkan baanu ku nidhahdeen intii odayaashii horeba ay kulahaayeen lahaayeen bay cusmaanna u dhiibeen uma dalabuu minhu waxay ka dooneen an yaduufa bilbeyt inuu kacbada dawaafo waxay idhahdeen saaxiibkaa soo geli maaye adigaa iminka kacbada ilaahay ag joogeen maad ka faa'idaysa saasay ku fa qaala wuxuu uhi laa atuuf kacba tawaafi maayo warasuulu llaahi mamnuuc iyadoo nebigu uu mamnuuc ka yahay nebigiiba waa ka mamnuuca xaggeen anigu u dawaafaa buu joogta rasuulkiiba loo diiday sala allahu calayhi wasalam laaطuufu warasuul lahi mamnuuc dee baytulqudus oo imika adigu aad ku tukato dawaafta maxaa macnay samayn gaal baa kuwa warshaynaya oo kalba dhan kaga taleejinaya waay uma inahum xabasuuh intaa kadibna isaga laftiisii ayay yidhaahdeen adiga laftaadaaba wax kugu hilan yihiine halkan u baydho way yaro xidheen uma inahum iyagii xabasuuh way xidheen meel bay ku xidheen jeel ay lahaayeen fashaaca cinda almuslimiin muslimiinta agtoodii waxaa ku faaftay anna cumaana qutila in cumaan la dilay muslimiintii maka joogay iyo kuwii halkaa kambalka maka joogee nabiga la socday warkii wuxuu ku gaadhay cusmaan waa la khaalajiyey xidhiddii ay xidheen baa waa la khaalajiyey bay noqotay faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi xiinamaa samica dalik arrintaa kolkuu maqlay markuu maqlay dee cid walba nimankii diide cusmaan oo khulafadii kamid ahaa ama dee inankii ka agdhowaana dile wuxuu ihi laa nabraxu xataa nunaajizahum lxarb laa nabraxu laa nabraxu halkan ka tegi mayna bu xataa nunaajizahum jeeroo aanu kaga calaf qaadno alxarba dagaal munaajada arrintu jeer aynu dagaal isla go-aansano oonu kaga calaf qaadno halkan ka tegi maynagu waa la ysku quusan go-aan adag buu qaatay go-aankanina wuxuu u baahan yahay mar haddii aan kolkii hore lagu wada socon in kun iyo dhowr kan boqole meesha maraya kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan boqol ayay taariikhdu xustaa in laga dhaadhiciyo ayuu u baahan yahay waaya marka heshiis buu nebigu asxaabtii la gelaya haddaba heshiiskaas oo ah wixii hub la haystee seefaha iyo wixii lamida ah, in lagu hilaaciyo nimanka oo go-yaashii iyo cumradii layska iska dhanka kale loo rago dee geelana la qasho oo la cuno sahay laga dhigo ilaan dhanka kale ubaa loo jiifin hadday cibaadadii socon weyda cibaadada kale jihaadkuma lagu kicina baycatu ridwan saasay saasay ku timi haddaba baycatu ridwan waktigay timi waa waktigan oo uu nebigu la yeeshay aada buu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo wixiisa nabadgelyo ku cumraysa way mari weyday xagga buran buu ugu dhufanayaa marka wadaca annaasa lilbaycati cala alqitaal dadkii wuxuu ugu yeedhay albayca heshiis dagaal heshiis dagaal buu ugu yeehay wuxu uhi colow soo urura geed weyn oo quraca ah hoostiibuu isugu keenay fa baayacuuhu taxta shajaratin geed hoostii ayay ku gacan qaadeen geedka oo hunaaka halkaa ahaa summiyat waxaa geedkan lagu magacaabay bacdu intaa kadib bishajarati ridwaan geedkii raalli noqoshaha waa ka qur-aanku xusaya laqad radia allahu can اlmu'miniin id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima ma fii quluubihim faأnzla الsakiinata calayhim waasaabahum fatxan qariiba wamagaalima kaiirata yaakuduunaha wakaana allahu casiizan xakiima id yubaayicuunaka taxta الshajara ilaahay wuu ka raalli noqday maalintan ragga ah laqad radia allahu buu ilaha yidhi raalli baan ka ahayba ilahay raalli noqosho ilaahay ba heleen raggii halkaa kugu gacan qaaday waa ka ilaahay tilmaamaya yadullaahi fawqa aydiihim gacanta ilaahay gacmahooday dul saaran hadday adiga ku gacan qaadeen iyagoo ilaahay gacan qaaday dheh waa hambalyo aada iyo aada weyn lidaalik ba asxaabta darajooyinkooda marka la tirinayo qoladii halkaa heshiiskaa nebiga la gashay darajooyinka hore ay ku jiraan geedkii isaga ahaa mar hadduu qur-aan sheegay mar hadduu taariikh yeeshay dad baa ku meeraysta geedkaah oo lasoo yaro barakaysto waa la eegeego daawashaa ku bilaabantay geedkii <laughs> war geedka qur-aanku sheegay ma geedkana geedku cajo badan ah markuu arkay cumar bin khadaab berigii uu madaxda ahaa iyadoo geedkii lagu warwareegayo ayuu wallaahi geedkan aw barkhadlaaba laga dhigan <laughs> astairla dee ma joogin meeshaasi macnaha wuxuu aynu uga jeednaa un meel lagu warwareegaama wakti walba iska badane hargeedkan waaba la caabudayaa bui jaraba dadku ay iska xaabaystaane gunta ka jara buui gebigiisaba ilaahay wuu xusaa e, dad taariikhda geed ahaan looma xusayn laakiin dadkaasi mawqifkay qaateen oo uu qur-aanku ammaanayay ayaa qiimo lahaa ee arinku geed looma jeedin sidiibaa dabeedna lagu xaabaystay geedkii isaga ahaa berigii dambe qolyihii soo mareeyey halku cumar geedka ka jaray halkay ahaydna way garanba waayeenba ila waa meel isu egaatay oo buuriya banaala ah. saasaa lagu kala tegey waa laga yaabo dadkaa hore inay masaaraad diiniya taariikh ahaan u siyaaro usoo maraan kuwa dambena ay yidhaahdaan awowyaasha yaa cibaado u iman jiray ila sidaa dadku ku ambalaan baa caynkaasoo shaydaanka u raacaya marka maxay kula heshiinayeen cala almowt laba qowl baa jiro qowl wuxuu leeyahay calaa anlaa yafiru gacanqaadku wuxuu ahaa in halkaa aynu weerarno aydaan cararinna qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin me wuxuu ahaa cala almowt in ay dhintaan ama xoreeyaan baayacuuhu cala almowt ay cadami alfiraari muطlaqan faima alfatxu waima almowt inaynu ku meeshaa ku quusanno iyo inaynu ku dhimanno intaasu ku gacan qaado marka oday munaafiqiinta ka mid ahaa wax kasii ahaayeenoo jadub nuqays la odhan jiray ayaa isagu uu saxaabigii ka warramayey waxaan arkay isagoo hal sibirteed galay oo markaa dhuuntay oo halkaa dambe meel isku yaro qari ninka suurat atawba ay ka warramaysay maqaaladiisi wa minhum man yaquulu dallii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqatuu waina jahannama lamuxiiطaة bilkafiriin <clears throat> waa kuwaa lehana fitnayni fitnadana way ku jiraan go-aankaa markii la kala qaatay fashaaca waxa faafay amru haadihi اlbaycati fii quraysh reer quraysheed heshiiskaasaa gaadhay ilaa warku ma fadhiista meele nimankii way isdhaarsadeen waanay soo socdaa fadaakalahum waxa galay minhaa baycadaa daraaddeeda rucbun cadiim cabsi weyn baa ku dhacday maxamed ay yaqaaneen iyo raggiisii iyo raggii laga soo warramay iyo dhaar iyo wax isku biray iyo col isku agaasiman rucb argagax baa ku biiray wa kaanuu waxay ahaayeen mar dhexena qad arsaluu waxay direen khamsiina rajulan mar bay konton nin direen riwaayooyinka qaarkood sideetan bay sheegaan konton ayay direen gaalo ah oo u socdaa aftuu calayhim waxaa ka madax ahaa mikriza bnu xabsin ninka magacaa la ydhaha mikris ibnu xabs ayaa abaanduulka ahaa liyatuufuu bicaskari lmuslimiin muslimiinta ciidankooda si ay ugu soo wareegaan maxay kaga wareegayaan lacallahum yusiibuuna minhum gira inay helaan baa laga yaabaa dagnaan kira waa dagnaan weyn mar bay contoms bay soo direen sahanaho waxay dhahan war nimanka soona cabsi geliya oo ku soo wareejiya fardaha dee wixii dagana aragtaan aragtaanne meelahana kaga quruufa ama soo qabsoa weydinka ah waa nooc munaawaraada iyo irhaab fa asarahum waxa qafaashayda xaarisu ljeish colkii muslimiinta ninkii gaarka ka ahaa heeganka lahaa oo la odhan jiray maxamed ibnu maslama maxamed ibnu maslama iyo taariikhdiisana iyo wacdaruhu colkii madiine soo weeraray ka muujiyeyna waatayn hore usoo marnay keligii uu col dhan wareeriyey marka ninkaasi unugu watay ayaa ka wareegay oo soo qabtayba kontonkii ninba waharaba ra-iisuhum kii ka madaxdahaa mikris ayaa baxsaday intii kalena waa la qabtay walamaa calimat bidalika quraysh kolkay qurayshi taa ogaatay in raggiiba la qafaalay jaaa jamcun minhu koox iyagii ka mida baa nebiga u yimi wabtada'uu way bilaabeen yunaawishuuna almuslimiin muslimiinta inay wax ku tuurtuuraan xataa usira minhum itna cashara rajulan haddana labiyo toban kalaa laga qabtay waqutila min almuslimiina waaxid muslimiintana hal nin baa ka dhintay mar labaad bay isku soo dayeen koox kale kooxdiina labiyo baa laga qabtay marka maxaabiistii way badatayba yunaawishuuna munaawashadu waxa weeyaan tacshiirad bay soo hogiyeen halkaa markay marayso ayay dabeedna nimankii wash ka tiri ninaa warankaa u gelin weedhaadu ma gashaa ku dhacday heshiiskiibaa soo dhawaaday sulxu lxudaybiya markaasuu yimi heshiiskani wa cinda daalika khaafat quraysh nimanka reer quraysheed way baqeen markaa wa arsalat suhayl bna camrin ninkaa odaygoo suhayl ibna camr odhan jiro quraysh ka mid ahaa kuwoodii odayaasha ahaa afhayeenkoodana ahaan jiray iyo codkarkooda waxay usoo direen lilmukaalamati fi sulx inuu heshiiska wadahadal ka soo yeesho waa ku ogol lahaye bal wadahadal la soo galbeydaan maxamed falamaa jaa qaala kolkii uu nebiga u yimid baa wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow ina aladii xasala arrintii dhaca meeshan ka dhacday laysa min ra'yi cuqalaa'ina kuwa iyaga caqliga leh may ahayn fikradoodii bal shay-un arin bay ahayd qaama bihi sufahaau mina qaama bihi arrinkan waxaa sameeyey asufahaau mina kuwa iyagii iska bilaa macnaha ahaa waa weerarkii labada jeer fashilmee maxaabiista la qabto ee mikrisoo odayaashoodii hogaaminayay waa sidan dowladahan markay dagaalka galaan intay milatariga u diraan ay ku halwiyaan meel ayay yidhaahdaan jabhaday ahaayeen jabhado meesha jabhadaha isku weeraraya marka ninkan isagii waxau ihi sufahaa bay iska ahaayeen dad bilaa oo naga tala qaadan ma fabacat biman asart biman asirt fabcad bal waxaad iska sii daysaa biman asirt cidda aad asri ku samaysay asrigu waa qasaarashada iyo qabashada dadkan maxaabiistaaba wadahadalkaan iska bilowne horta noo sii dah waa kuwii qoryahaas dee meesha soo weeraray fa markaa nebigu waxau uhi sii dayn mayno xataa tursiluu man cindakum qolyaha haysaan ilaa aad sii daysaan ilan cusmaan iyo kooxdiisiiba hayay wa cindaydin waktigaa ah, arsaluu cusmaana bay soo daayeen walcasharata aladiina macahu iyo tobankii la socday cusmaan iyo unugtiis ayaa markaa lasoo daayay daayey uma carada suhayl marka aduu kolkii cusmaaniya lasoo daayay nebiguna wuu sii daayey huwa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyahum canhum bibaطni makkata min bacdi an adfarakum calay waa ilaaha idinkala ilaaliyey gacmihiina iyaga wuu ka ilaaliyey iyagana gacmahooda wuu idinka ilaaliyey intii aad ka adkaateen kadib muuqaalkaasi aayaddu bixinaysa suuratu lfatx idinku markii hore idin soo weerareen waxba weydi yeeli kari waaye markii idinku qabateenna waxba maydaan laynine waa la isku soo gaaray ilaahay baa ka wada heshiiska midha dhalka markii dabeetana asxaabtii cusmaan uu yimi iyo colkii ayaa la yar nefisay xaraaradii yar qabowday iyagiina la iska sii daayay suhayl buu hi bal waba bal iska waba wixii aad sheegaysa uma carada suhaylun ishuruud ninkani shuruuddiisiibuu soo bandhigay allatii turiiduhaa quraysh shuruuddaasoo qurayshi ay doonayso afartan shardi baa u waaweyn waa afar shardi oo rag badan ka xanaajiyey ase uu nebigu qaatay siyaasad daraaddeed isagoo eegaya danta muslimiinta halkay ku jirto qodobka koobaad waxa weeye wadcu lxarb in dagaalka la joojiyo bayna almuslimiina wa quraysh muslimiin iyo quraysh u dhexeeya cashra sanawaat toban sannadood toban sannadood ayay yidhaahdeen dee aan isdayn way gagabeena intay soo miiraabayaan bay ujeedaa jihaadka bilaabmee laga adkaadayna inay joojiyaan taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye heshiiska maalintaa ay soo bandhigeen ya ah. kaa cashar tobankaasay ahayd taariikh man jaaa almuslimiina muslimiinta cidda madiine ugu timaada ee min quraysh ka yimaada yaruduunahu inay soo celiyaan ninka maka ka taga ee soo islaama loo soo celiya wa waman jaaa qurayshan min almuslimiina qofka quraysh maka ugu yimaadee muslimiinta ka midana laa yulzimuuna biraddihi isku waajibin maayaan inay soo celiyaan ma soo celin doono waarka soo islaamee xaggiina madiine yimaada waa in soo garbaduuftaan oo keentaan soo celiya ka laakiin idinka soo ridooba ee idinka soo gaaloobee noo yimaada dad iyo dunye wuxuu doonaya ha watee waa lama taabtaan qodobka saddexaad waxa weeye an yarjica nabiyu nebigu inuu sanadka noqdo min kayri cumratin isagoon cumraysanin bahaada alcaam sanadka adigoon cumraysanin bartaa banaanka ah ee iminkaa taagan iyadoo kacbadiina in yar kuu jirto nebiguna muddo dheer aanu arag dee intaa uu ka maqnaa lixdaa sanadoodba halkaa ka noqo uma ya'ti wuu iman doonaa alcaam almuqbil sanadka soo socda hadduu doonayo ha soo cumraysto weliba shuruudaa la socdaa shardigaa shardigaa shuruudaha ka hoos baxaya fayadkuluhaa biasxaabihi asxaabtiisuu la soo geli bacda an takhruja minhaa quraysh intay qurayshi magaalada u banayd is arki kari mayne annagu waanu kasii dareeri magaalada oo indhahaanu xaggaa u jeedin kuma arki karayne fayuqiimu bihaa wuu ku nagaan doonaa alaaata ayaami saddex maalmood unbuu fiisada fiisadiisu waa fiisatulmuruur wey Ah, taa transitka ah oo saddex casho ah wey laysa maca asxaabi asxaabtiisana waa inaanay wadanin min asilaaxi hubka ila sayfu fi lqiraad seefgal ku jirta mooyaane iyo walqawsi qaanso bilaaleeba ah. qaanso bilaaleebah iyo iyo seefgalka ku jirta mooyaane waxuboo meelaha ka muuqdaana yuu jirin hubiyo hub muslim wata iyo gaalna waa isku dab weeye dab iyo naar dab iyo dhagax kaana yaa nala tusi qodobka afraad waxa weeye man araada qofka doona an yadkula inuu galo fii cahdi muxamed nebi moxamed inuu la heshiiyo min kayri quraysh ee qabaa'ilka kaleen quraysh ahayn cidda aan quraysh ahayn ee qabaa'ilka carbeed doonta inay nebi moxamed ballan la gasho dakhala fiihi ballanta wuu la geli karaa waman araada qofka doona an yadkula fii cahdi quraysh quraysh ballanteeda inuu galo hadduu doonayo haba kula gala ballanta in maxamed lala soo dagaalame dakhala fiihi ha galo adiguna ciddaa doonto la heshii annaguna ciddaanu doonno waanu la heshii saasay ihaha afartaa shardi ayay nebiga la la usoo dhigeen faqabila calayhi salaau wasalaam haadihi kulla haadihi shuruud waaya soo intaasun ma aha intaa waanu aqbalay buuli arrinku markuu halkaa marayo ee nebigu jawaabtaa ku yeedhiyey ama almuslimuun muslimiintii ereyada joogay kun iyo dhowrkii boqol fadaakalahum waxaa galay minhaa heshiiska mucaahadada amrun cadiim arrin weyn ayay ku noqotay arrin weynay liqi kari waayeen ayay ku noqotay way ku adkaatay wa qaaluu waxay idhahdeen subxaana allah ya ilaahay baa xumaan ka usha waa erey la isticmaalo marka la yaabo waa min siyaqi tacajub ereyada la yaabka loo isticmaalo wey subxaana allah siduu nabiguba ulahaa subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus ilaahay baa xumaan ka qofka mu'minkii ma nijaasoobo subxaana allah waxyaabaha ku dhegay waxaa ka mid ahaa hoosta ka xariiqeen kayfa naruddu ilayh oo sidaynu gaalada ugu celinaa man jaaanaa muslima qofka inoo yimida soo islaamay ya so waxaynu doonayna islaamnimo maahan ka soo islaamay sidee loo celiya waman yarudduuna walaa yarudduuna iyaguna ma soo celinayaan man jaaahum cidda u tagta murtadan isagoo islaamka ka noqday oo murtadkii dhagarqabaha ahaa ee dhiifaystaa iyagu inoo soo celin maayaan kii muslimka ahaa ee iyagii ka yimidna waa la celinaya oo islaamkuba ma isagaa kordhayaba halkii un baa la taagnaanayaabe xaggaasay u gasho waaya nebigu markaa inuu u macaaneeyo oo arrinka u yaro baacbaaciyo ayuu isku dayay oo aanu odhanin sidii askarta digtoonaada oo amarka qaata ma odhanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida ah faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu asxaabtii wuxuu ku yidhi innahu arrinku wuxuu yihi ragow man dahaba minaa ilayh qofka inaga mida ee iyaga u taga fa abcadahu allah ilaahay ha fogeeyaba dee mar hadduu diinteennii soo galu ridooday gaalo ku nooday maxaynu ka daba soconta waan inay naga dhintee waman jaana minhum ka iyaga ka mid a ee markaa soo islaama faradadnaahu ilayhi aynu inagu dib u celino ila iska naqun baynu odhanay garbaduubi mayno kaxayn mayne iska naqun baynu odhanay fasayajcalu allaahu lahu farajan wamahraja ilaahay baa faraj iyo makraj samay faraj la garay makrajkuna waa meelu cidhiidhiga uga baxo heshiiskan tobanka sanadooda iyo shuruudahan la dhigtay oo dhanna waxa buriyey dadkaa iyaga ahee dib u noqda la yidhi ayaa wax oo dhan ba burburiyeyba dhowr ninoo soo islaamo o layidhi dib u noqda ayuunbaa intay dib u noqdeen badda fadhiistay oo cirbaha jaray quraysh oo dhan markaasuu heshiiskiina fashilmay markaase iyaguna yidhaahdeen wixii oo dhan ka noqonaye jabhadaasuu naga muslax waynu arki doonaa jabhadda abubasiir ninka la marka saadaashan wanaagsan uu nebigu bixiyey ayaa ilaahay aqbala sidaasay tahay oo qofka muslimka ahi arrimaha mustaqbalkooda inuu saadaal wanaagsan ka qaato weyn oo aanu saadaal xun qaadanin lidalik buu nabigu yihi yucjibuni lsa'lu lxasan had iyo jeer waxa iyaabgeliyaan ku farxaa saadaasha wanaagsan qofka had iyo jeer dayrada ama yamxeelada badan ee mustaqbalka ka wariya ee yidhaahdo sidanay noqonaysaa dhan walba adduunyada kasoo ururiya kaasi waxa weeyaan waa saadaashiisu waa nuxuus wey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam saadaashaa wanaagsan baa ilahay u aqbalay ama alamru haani arinka saddexaad wahuwa sadu lmuslimiina can awaafi bilbeyt oo ahaa in muslimiinta loo diida kacbabay dib u noqdaan fa kaana wuxuu ahaaba ashadda mid daran ta'kiiran xagga saamaynta fii quluubihim qalbigooda ka ugu saamayn badan buu ahaa arinta ugu daraniba waxay ahayd idinkoo cumro xidhan xooli hadigaha wada xaramkii idin moodo halkan iska celin karoo xoog ku geli kara halkan ka nooda ta adkaatay waa raggii ay kusoo jebiyeen beder iyo axzaab iyo ayaa halkan soo fadhiya marka kuwaa ay ka soo adkaadeen dib uga nooda idinkoo intan tiradana taasina way liqi waayeen tu kalaas sii xoojinaysay taloo carabtu dhaqankoodii baa berigaa hore wuxuu ahaa wax kastaa ka dhaceena qofku haddii uu camal xidho inaan waxba ka ansaxaynin ilaa uu gaadho inaanu soo saarto kacbada taasina dhaqan bay ahayd dhaqankaana way ku soconayaan lianna rasuula waxaa kaloo iyaduna taasii weheliso afraad manaamkan uu nebigu arkay lanna rasuula sala allahu alayhi wasalam akhbarahum nebigu wuxuu u warramay annahu ra'aa fii manaami inuu manaamkiisii ku arkay annahum dakaluu lbayta aaminiin inay galeen kacbada iyagoo aaminiina inay manaam baa nebigu ku arkay intaa aanay halkan imanin ka hor iyadoo kacbadii la tegay oo aan dagaalba dhicin ee aamin la yahay manaamkaasaa la tusiyey isaguna waa kii ugu bushaareeyey yihi war waxaan arkay inagoo kacbadii galay oo aamina ku cumraysanay bushaaradaas way ku faraxsanaayeen iyo nebigoole been ku aqoonin iyo manaamkiisoo xaq ahaa taasina way hortaalaa ka noqdana waa la yidhi iyana waa mid kala adag tan ilaahay uu tusiyeyna wuxuuna haysta sanadan kusii xigtay fadxu maka oo dee markaa lagu galay iyadoo waxba muslimiinta gaadheen taasuu manaamkula ahaa ilaahayna markii dabeed shakigani yimi waa ka jawaabay waxa u ihi laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkhuluna almasjid axaraam in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin marka warkaasi inuu sugan yahay bay aayaddu sheegtay waqad sa'ala cumaru abaabakrin fii dalik cumar baa abubakar arrintan weydiiyey oo yidhi cumarow abubakarow sawkii nebigu sidaynu u noqonnaa sawkii nebigu nagu yidhi waa inoo soo bushaareeyo kacbadii baynu gelaynaa arrinku waa sidee abubakarna weligiiba nin xagga arrimuu markay adkaadaan cumar ka sii horreeyuuha faqaala radia allaahu canhu abubakr baa cumar ku yidhi wahal dakara dee miyuu kuu sheegay annahu fii hada alcaam inay sanadkan tahay dee war wuu sheegay bushaare dhayf may lahayn bu dhaydkaygu dee ma dhayf uu sheegay bu <laughs> dee mid obin oo xagga dambe ka furan ba hayd bui <laughs> mutlaq ba hayd maa kaanat muqayadatan bilwaqt wakti kumay qaydnayn xagga dambe ka furnayd uma kutibat waxaa la uma markii dabeed asxaabtii nebigu qanciyey abubakarna kala qayb qaatay kutibat shuruudu sulxi bayna darafayn heshiiska baa la qoray udhexaysay labada qolo wa kaana alkaatib caliy bnu abi aalib radia allahu canh qoraaguna wuxuu ahaa sayid cali ninkii heshiiska qoray nebigu u yeedhinayey wuxuu ahaa cali isagoo laba koobi samaynaya faamlaahu calayhi salaatu wasalaam nebigu heshiiskiibuu u yeedhiyey amla wuu yeedhiye wey bismi illaahi araxmaani araxiim war balota bisinka u horreysiibu saasaanay tahay wixii la qorayo o dhan iyo risaalada iyo waraaqda bisinku waa loo horreysiinaya fa qaala suhayl suhayl ibna camri ninka la idhaa gaalka adaa wuxuu ihi uktub bismika allaahumma araxmaan raxiim naga daa adeer ma ogolini bismika allaahuma un qor buu saasay carabi weligeed waxu qoran jirtay haddaad ku taqaaneen faamarahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam bidalik nebigu ilaa arrimuuse usii kala culsiin buu eegayaae raxmaan raxiim wuu rumaysan yahay gaalkana horeba wuu diidanaa hadduu qoraalkeeda diiday dee horeba wuu diidanaaye waxba kalamuu murminta ah si aan arrimaha lasoo wataa u duulin faamarahu bidalik bal waa iyo qor bu warba bismika allahuma low sheegaya u qor uma qaala wuxuu ihi nebigu haadaa heshiiskani maa saalaxa calayhi muxammadu rasuulu llah waa heshiisku muxamedoo rasuulkii ilaahay musaalaxa ku sameeyu galay maa saalaxa calayhi waa wuxuu ku sulxtamay muxamedoo rasuulkii ilaahay bal intaa qor bui jumladaa qor faqaala suhayl afhayeenkii gaaladaa wuxuu yihi low naclamu anaka rasuul ullah haddaanu garan lahayn inaad rasuulkii ilaahay soonu ku qanacsanay maa khaalafnaaka dee kumaanaa khilaafnayn adeer waaya uktub maxameda bna cabdillaah maxamed o bna baa galay heshiiska dheh rasuulka ka go faamarahu calayhi salaatu wasalaam arrintiibuu faray faamara calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu faray caliyan cali wuxuu amar ku siiyey binaxwi daalik inuu rasuulullaahi dabiiyo wa kitaabati muxamed ibni cabdillaah maxamed ibni cabdilaahina uu qoro maxamed ibni cabdilaahina uu doonayo u qor buu famtanaca cali baa diiday <laughs> ilan isba ijtihaad buu sameeye wuxuu ihi maya lagama yaabo buu ihi rasuulkaa inaan biiyo famaxaaha nabiyu sala allahu calayhi wasalama biyadi nebigu markaa waxna ma qori jirin waxna ma akriyin fartana ma aqoonin wuxuu ihi balay tusi dabeedna wuu tusiyo taas buu ihi rasuulkii ilaahay haddaba anaa biinaya buu isagaa markaa gacantiisa shariifkaa ku masaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa waxbaa la isla eegayaayoo arrimuu nebigu mustaqbal weyn buu higsanaya sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkoodna xaaladdu kolka ay adkaato wax muuqaalkiisu iyo inuu janjeero go-aamo adag u qaadanayo wa kutibat nusqataani laba koobi baa la qoray laba warqadood nusqatun liquraysh wa nusqatun lilmuslimiin nidaamkuna waa caynkaasoo marka had iyo jeer dadku kala shakisan yahe qolo laga baqayo inay waxbedelaan waa in koobiyada la badiyo saxeixyadana loo badiyo si markaa haddii mid wax laga bedelo kuwa kale loo barbar dhigo waa arrin la xidhiidha idaaradda iyo maamulka in qoraalkii bisin uu yeesho ciddii hesh macnaha qoraalka samaynaysa iyo cidda loo dirayo labaduba ay horeeyaan systemka waraaqda loo qorayo dee wax badan baa halkan lagala bixi karaa waaya wa bacda kitaabati shuruud markii shuruudii la qoray jaaahum waxa u yimi abujandal ibnu suhay ibnu suhayl ninka abujandal la idhaahdo oo suhaylkan heshiiska galaya inankiisiyabaa soo dhacay oo xagga maka ka yimi yaxjilu fii quyuudi waxa uu ku soconayaa silsiladihii awrku markuu seetaysan yahay seetadana loo gaabiyo socod yar buu socdaa gaabanoo waxaa la ydhaha siniqsi awrkii seetadii buu siniqsanayaa baa la macnaha socod yaroo aan seetadii looma dheeraynin seeto aan dabarna ahayn seeto hagaagsanna ahayn baa lagu xidhay marka dabeetana yaxjilu fii quyuudi waxa uu markaa ku seetaysanyahay silsiladihiisi ama uula siniqsanaya birqu buu ku socdaa waa odaygan heshiiska saxeixaya afhayeenka gaalada ah ilankiisii oo islaam ahaayoo beryahan baaqa lagu hayay ayuunbaa si uu usoo dhacay markii la yidhi muslimkii talka ah halkanuu maraya ayuu soo jiibtay muddona waa kanoo waa soo colkii buu kusoo dhexdhacay waay kii uu meesha uga soo qaxaybaaba sii fadhiyo aabihiia wa kaana min almuslimiina almamnuuciina min alhijra muslimiintii hijrada loo diiday laga ilaaliyey bu ahaa u dawranaaba faharaba lilmuslimiina hadihi lmara muslimiintana usoo cararay liyaxmuuhu si ay u difaacaan alla soorta colka dhex dhigun bu dharun soo ciirayeen fa qaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu ku yidhi isbir waxtasib waar iska sabiroo ilaahay asr weydiiso fa ina allaha jaacilun laka ilaahay wuxuu kuu yeeli doonaa adiga weliman macaka iyo muslimiinta halkaa kula joogo min almustadcafiina ah farajan wa makhraja faraj iyo makhraj meelaad ka baxdo iyo faraj baa ilaahay uu ku siin doonaaye adeer iska islaamkaagii iska ahawoo seetadaada xaggii maka ula noqo heshiis e baanu saxeexa heshiiskiiba markaa weyn oo qofkan muslimkaa badbaadadiisiiba waxa ka horeynayaba heshiiska e leannahu shaksiyadda islaamka iyo shaksiyaddii nebiga ayaa e heshiiska ku xidhan waxaa ballanta la idhaahdo islaam daayoo gaal lagu jabin maayo xataa macnaha qofku hadduu ballan laawo noqdo waa shaksi laawe wujuudka shaksiyadda muslimka iyo muslimiintuna waa muhiim misdaaqiyad baa la misdaaqiyad shaks jiritaankii wey innaa qad caqadnaa waxaanu la go-aansanay bayna alqawmi sulxan qoladan reer quraysheed heshiis baanu la qoranay wa acaynaahum waanu siinay go-aankii wa acdawnaa iyaguna wayna siiyeen calaa daalika cahdan ballan bay nagu siiyeen falaa naqdiru bihim kama bixi karayno runtaan kuu sheegaya lagu mujaamalayn maaye ballan baa dhacday hortaa iyo heshiisii marka la saxeexay ilaahay ajri weydiiso ilahay baad ajri ka doonayso iska sabir haada ifham haada waaya isagiina halkiibuu ka qayliy markaasaa wuxuu i walin in badan baa